بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبي محمد وعلى آله وأصحابه ودهديه إلى يوم الدين abshujaacan ku jirnaa weli kitaabu lcidqi cidqi waa xora addoomaa jiri jiray inta badanna waxaa lagu soo koobay wixii hore laisku addoon jiray in la joojiyey shareecada islaamka haddii ummadi ay diinta allah inay qaataan ay diidaan jizye inay bixiyaanna ay diidaan diinta islaamkuna ay ka faafi weysay ka socon weyso dagaal baa lagu qaadayaa marka dagaalkaa lagu qaado wixii lasoo qabsadaa la addoonsadaa intii muslimiin noqotaa waa la xorxoreeyaa aayadaha qaarkood raqabatan mu'minay tilmaamaan si loo fakiyo ninkii hooyadiis xaaskiisa ku dhaa hooyaday oo kalead iga la mid tahay qofkii ramadaan maalin ayadoo ay tahay xaaskiisa u galmooda qof alaale qofkii qof dila khata'na markaa u dila saasaa loogu xorxoreeyaa cidqigii waaye wayasixu waa ansaxayaa alcidqu xoreyntu can kulli maalikin can kulli maalikin maali kasta dhammaantii qof kastuu miliyey oo addoonkan lahaaday cidqi inuu sameeyo waa ansaxayaa jaa-izun ayna u bannaan tahay jaa-izi attasarufi tasarufka fii mulkihi mulkigiisa uu ku tasarufo mulkigiisa iyo lahaashihiisa uu ku tasarufo qofka iskale hadduu wax xoreeyo waa ansaxayaa macnaha jaa-izi tasarufi fii mulkihi ay ku bannaan tahay inuu ku tasarufo mulkigiisa waxa asaga uu yeeshay oo gacantiisa ku jirtuu milkiyey waa u bannaan tahay macnaha inuu xoreeyo wayaqacu waa dhacayaa alcidqu xoreynta bisariixi alcidqi iyo wataxriiri hadal sareex ah oo cad kuna cad xorayn iyo taxriir waa isku macno waa ku dhacayaa addoonkaygii waan xoreeyey hadal sareexa ah waa waalkinaayati kinaayaduna waa dhacayaa maca niyati niyo haddii ay la socoto ani iima joogtid buu yidhi kinaayadu ma dhacayso ilaa inay niila socoto maahane maxaad ka wadaa xorayn baan ka waday xor buu yahay maxaad ka wadaa xorayn kama wadin addoon buu ahaanayaa wayaqacu waa dhacayaa alcidqu xorayntu bisariixi bisariixi alcidqi cidqiga iyo xoreynta iyo wataxriiri xoreynta sareexadeeda wuu ku dhacayaa hadal cad oo saraaxa hadduu dhaho addoonkaygii waa xoreeyey walkinaayatina waa ku dhacayaa laakiin kinaayadu wuxuu ku dhacayaa maca niyati niyo markay la socoto wa idaa actaqa hadduu xoreeyo qofka bacda bacda cabdin addoon qeybtiisa ayuu xoreeyey cataqa calayhi jamiicuhu korkiisa waxaa xor ah asagoo dhanba lugtaada iyo madaxaagaan xoreeyey buu yidhi madaxaaga waan xoreeyey lugahaaga waan xoreeyey asagoo dhan baa xor ah lugihii keliya xor ma noqonayaan inta kalena addoonka ahaan maayo wa idaa actaqa hadduu xoreeyo bacda cabdin addoon qeybtii addoon buu leeyahay qeyb buu ka xoreeyey markaasuu yidhi madaxaaga xor ah cataqa calayhi waxau xoreeyey korkiisa xor noqonaya jamiicuhu addoonka dhammaantii wa idaa actaqa hadduu xoreeyo shirkan wadaag lahu asaga fii cabdin addoon gudihiisa wahwa asaguna muusirun nin xoolo leh uu yahay hase io nin kale waxay isla leeyihiin addoon wuu xoreeyey qeybtiisii waana muusir waa nin hantiilo ah sara way u gudbaysaa alcidqu xoraynta ilaa baaqiihi wixii ka soo haray wa kaana calayhi korkiisa waxaa ah qiimatu nasiibi shariikihi shariikihi waxaa korkiisa ah sara way way gudbaysaa alxoraynta waxay u gudbaysaa ilaa baaqiihi inta baaqigiisa ah macnaha qayb buu ka xoreeyey hantiilana waa yahay hantiilana waa yahay asagoo saa hantiilo u ah way gudbaysaa marka xoreyntii sara alcidqu ilaa baaqiihi intii addoonka uu ka xor ahaa wuu xoreeyey intii baaqigiisana way gudbaysaayo wa kaana calayhi waxaa korkiisa ahaanaya waa ninkii xoolaha lahaa ee addoonka shariiga kula lahaa nuskiisiina xoreeyey qiimatu nasiibi shariikihi ninka shariigiisa la ah qeybtiisa qiimaheeduu leeyahay addoonka maxaa lagu qiimeeyey kun dollar baa lagu qiimeeyey waad xoraysay adi nuskaaga xor noqonaya waa shan boqol shanta boqol baad addoonka ninkii kale shariiga kula lahaa ayuu markaa u celinayaa waman malaka qofkii hanta waaxidan hal oo min waalidayhi labadiisa waalid ka mid ah aw mawluudayhi ama caruurtiisa ka mid ah cataqa calayhi korkiisa xorwa isla markii xor buu noqonayaa aabbaha ama hooyada ayaad milkiday addoonnimo waa lasoo qabtay markii lasoo qabsaday ayaa wixii la qaybinayay aabbaha baa kugu soo aaday isla markii xor waaya ma addoonsan kartid ama ilmihii markaa uu dhalay ama caruurtiisa cataqa calayhi xor waayo macnaha faslun fi lwalaa'i wاlwalaau waluhu walaha waxaa la yidhaahdaa waa xiriirka ka dhaxeeya labada qofood ee kii sayidka ahaa iyo kii addoonka ahaa mar allaala markuu xoreeyo wiile ayaa imaanaya walaha waa maamul ninkan maamulkiisa oo dhan ninkaana iska leh saa iska leh xataa heer waxaa la gaarayaa dhaxalku uu yimaado haddii loo baahdo marka taas waayo walaha la yidhaahdaa walaa-u xiriirka ama waluhu min xuquuqi lcidqi buu ku yimaadaa cidqiga eh, xuquuqdiisuu ka yahay waa min xuquuqi lcidqi dheh cid eh, cidqiga iyo xoreynta xuquuqdeeda waay wa xukmuhu xukunka walahana xukmu tacsiibi tacsiibka iyo casabaynta xukunkiisoo kaloo qaadanaya xagga casabadeen casabaynta waa cinda cadmihi marka la waayo kii xori haddii agtiisa la waayo cinda cadmihi wayantaqilu waa guurayaa welihi min wuu guurayaa can ilmuctiqi kii la xoreeyey xaggiisa ila lab buu u guurayaa oo min casabatihi kii wax xoreeyey casabadiisa markaa kamid ah haddii la waayo ama uu dhinto ninkii wuxuu u guurayaa dhukuur lab rag oo casabadiisa markaa ka mid ah watibulcabaati casabaynta tartiibta walaha qofka ah loo tartiibinayo ka tartiibihim waa tartiibtooda oo fi lirthi xagga dhaxalka ee dhaxalka qobil haddii la waayo hebel baa qaadanaya hebel haddii la waayo heblsosama casabanimo casabada waadhala waatuu xadiisku tilmaamay waluhu waa laxm waa hilib oo ka laxmi nasab nasabka hilibkiisoo kale ah oo casabaa laga wadaa fi lwalaa'i tartiibihim waa xagga tartiibintooda fi lirhi xagga dhaxalka walaa yajuusu ma banaana baycu lwalaa'i walaha beeciisa walaa hiba iyo walaa hibatuhu hibayntiisa labadaba qofka aada xoraysay mana beecin kartid mana hibayn kartid faslun imud fi lmudabberi kii la dib dhigay mudaberka waxaa la yidhaahdaa addoonkaaga waxaad leedahay haddaan anigu dhinto xor baa tahay dibdhig baa la yidhaahdaa waman qaala qofkii lii addoonkiisa ku yidhaahdaa idaa tu haddaan dhinta fa anta xur xor baad tahay fa huwa mudabbar waa mudabber waay waa mid la dib dhigay yactiqu waa xoroobayaa bacda wafaatihi wafaadkiisa ninkii lahaa ee saas yiri markuu dhinto kadib min huluthii buu ka xoroobayaa ilaa xoolihiisii waa xoolahana qofka bacdamaa mudabber laga dhigay wuxuu noqonayaa dardaarankaas uu dardaarmay saddex meel loo dhigo qayb kamida bixinta xoolihiisa la bixinaayo ayuu markaa kamid mid noqonayaa maxaa laga wadaa waman qaala licabdihi qofkii addoonkiisa ku yidhaahda idaa haddii midtu dhinto fa anta xor xor baa tahay fa huwa mudabbar waayo kaasoo mid la dib dhigay waayo waa xoroobaya bacda watihi geeridiisa kadib min thuluthii buu ku xiroobayaa oo qofku markuu dardaarmaayo maxaa loo ogol yahay xulis markaaqaybtaasuu ah, ku jiraa macnaha haddii addoonka keligiis uu thuluthkii noqdo wax kale la bixin maayo haddii addoonka ka dhinaado thuluthkii shan kun oo dirham waa lagu darayaa waa saddex meelood meel ayuu xor markaa yahay waaye ayuu ka xoroobayaa wayajuusu lahu waxaa u bannaan waa qofka wax xoreeye ee yidhi hadalka an yabiicahu inuu iibiyo fii xaali xayaatihi inta uu nool yahay inta xayaatadiisii noloshiisa xaalkeeda uu ku sugan yahay waa iibin karaa wayabtulu wuu burinayaa tadabiiruhu digdhigiisii ee uu yidhi haddii aan dhinto adii xoraa tahay taas waa burinayaa waa iibin karaa wa xukmu lmudabbari midka la dib dhigay xukunkiisa fii xaali xayaati sayidi sayidka xaaladda uu nool yahay ka xukmi alcabdi waa addoon xukunkiisa alqinni oo buuxa addoon kaamil ah ayuu markaa noqonayaa hadduu hadalkaa ku hadlo ee u dhaho haddaad dhinto xor baa tahay inta uu nool yahay wuu ka noqon karaa waa iibin karaa xaaladda xayaatada sayidka inta ay jirto hadduu dhinto waa gooni haddii xayaatadu ay sayidkiisii weli baaqi tahay addoon qiin ah waaye kaamil ah macnaha oo buuxa faslun filkitaabati kitaabada kitaabaynta waa heshiis heshiisaa waxaa kala dhexgelaya oo kala qaadanaya ninkii addoonka ahaa iyo sayidkiisa wuxuu le nim inaa xuruubaan rabaa oon iskitaabeeyo iyo ula heshii intaa kunkeen baa laleeyahay waabaxaya ati markay u dhammaato xor waaye kitaabkana wuu sheegaa waaladiina yabtaguuna alkitaaba mima malakat aymaanukum fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra ilahay ka yiri subxaana wa fi lkitaabati waa heshiiska lagu heshiiyo is-xorayn waalkitaabatu kitaabadu mustaxabbatun waa mid mustaxaba ahoo la suneeyey idaa sa'alahaa haddii uu weydiisto sayidka alcabdu addoonka walaalo inaan iskitaabeeyaan rabaa bacdamaa saas ay tahay waxaan ku su-aalanayaa inaad ikitaabayso wa kaana addoonkuna uu yahay ma'muunan ku la aaminay miilan shaqa loo dira hadduu ruman karaa sooma intuu dayaarada raaco waa inuu aamin ahaado muqtasiban mid kasbanayo shaqaysanayo shaqo ah inuu markaa ahaado walaa tasixu ma ansaxaysa ilaa bimaalin kitaabayntu ma ansaxayso ilaa maal macluum oo la yaqaan maahane ilaa ajalin iyo waqti macluuyaqaano aqaluhu waxaa ugu yar maay waktiga najmaani laba tooko oo laba goor lacagta waxaad ii keenaysaa hal mar in la dhaho waa ku dhibe laba jeer taasaa ugu yar hal mar ii wada keen uguma yara waa laba goor in looga dhigo najmaanka waa laba saddex baa looga dhigi karaa afar baa looga dhigi karaa shan laakiin najmaanka way u yar tahay idaa markaa u yar watasixu walaa tasixu ma ansaxayse ilaa bimaalin macluum waa maal la yaqaano afartan uuqiyo afartan ham boqol dollar shan kun oo dollar wixii markaa macluum ahoo maal laysku og yahay ah yaa kitaabayntu ay ku ansaxaysaa ilaa ajalin macluumin iyo waqti la magacaabay hal sano laba sano saddex sano toban beri labaatan waa ajal macluum ah aqaluhu oo ay ugu yar tahay najmani laba goor ay ugu yar tahay inuu kala keeno xoolihii haddaad saddex uga dhigto way ka fiican tahay haddaad afar uga dhigto way kasii fiican tahay wahiya waa kitaabada iskitaabaynta min jihati sayidi sayidka dhankiisa laazimatun laazim bay ku tahay kama bixi karo waxaa heshiiyey ninkii sayidka ninkii addoonkii ahaa waxay ku heshiiyeen afar boqol oo dirham in ninkan ninkii sayidkee ballantaa galay kama bixi karo waa ka noqdaye addoon baad ii ahaanaysaa ma dhihi karo wa min jihati alcabdi soo maaha addoonka jihadiisa almukaatabi ee la kitaabeeyey jaa-izatun way u banaan tahay asaga wuu ka bixi karaa walow waxaa usugan tacjiizu nafsihi naftiisa cajisgelinteeda wa faskhuhaa iyo inuu fasikhi karo kitaabayntii mataa waqti uu doono ani waa iska dhaafi buu le waa ka baxay waxba makuu keenaya addoonnimadiidan ahaanaya waa loo ogol yahay sayidka laakiin ma loo ogola inuu dhaho ani waa ka baxay waxaad ii keeni kartid ma laha kitaabayntii addoon baad ii ahaanaysaa walilmukaatibi qofka mukaatibka waxaa u sugnaaday adtasarufu inuu tasarufi karo fii maa fii yadihi wax gacantiisa ku sugan oo min almaali xoolo ah bacdamuu shaqaynaayo shaqo loo diray addoonnimo uusan ahayn inkastoo weli uusan xoroobin haddana wuu tasarufi karaa maalka gacantiisa ku jira wa cala sayidi sayidka korkiisana waxaa ah an yadaca inuu ka dejiyo ka saamaxuu ka dhaafa canhu mukaatabka xaggiisa min maali lkitaabati kitaabayntii iyo lacagtii lagu xorayn lahaa maa yastaciinu bihi waxa uu ku kaalmaysto calaa adaa'i guditaan nujuumi lkitaabati kitaabadiisa waqtiyadooda waqtiyada wax laga sugaayay yuu ku kaalmaysanayaa matalan shan kun oo dollar baa lagu kitaabeeyey laba jeer kala keen baa la yiri qayb buu keenay waxaa ku hartay laba kun iyo shan boqol laba kun iyo shantii boqol waxaad ka daysay kun baad ka daysay maxaa laga rabaa kun iyo shan boqol macnaha wuxuu ku kaalmaysanayaa wuxuu ku kaalmaysanaa guditaanku iska gudahayo kitaabayntiisa waxbay kaa khafiifinaysaa waxaan laguu dhaafay waxbaa waxbuu kaa khafiifinayaa saa darteed ba wuxuu leeyahay qofka mukaata ee ninka oo sayidka ah wa cala sayidi sayidka korkiisa waxaa ah an yadaca inuu ka cafiyo ka dejiyo ka deeyo canhu xaggiisa min maali lkitaabati kitaabada maalkeeda ma yastaciinu bihi wuxuu u kaalmaysto uu ku kaalmaysto calaa adaa'i nujuumi kitaabati kitaabaynta wakhtiyadeeda wuxuu gudi lahaa ila meeshii kun laga sugaayey haddii shan laga dhaafo shan unbaa u harayso dhiibaya macnuu waa sidaa qur-aankuna wuu sheegay wa aatuuhum min maali illahi aladii aataakum wa aatuuhum min maali illahi ilahay maalkiisaa lagu tilmaamay walaa walaa yactiqu ma xoroobahayo addoonkii la kitaabeeyey xor ma noqonayo ilaa biadaa'i jamiici almaal maalka korkiisa la saaray oo dhan ila uu ka gudo bacda qadri lmawdu bacda alqadri lmawduuci canhu wixii laga dejiyey oo laga dhaafay xaggiisa qadarkeeda kadib markuu xoolihii oo dhan u wada dhiibo markaasuu noqonayaa saan soo tilmaanay shan kun ayaa lagu kitaabeeyey addoonkan matalan markuu shanta soo dhammaystiro ayuu xor buuxa yahay waa marka laga laga bixiyo qadarkii laga dejiyey kun baa laga dhaafay matalan meeshii shan laga sugaya buu afar kun keenay afartii uu keenay asoo shan keenay la mid tahay waayo kun baa laga dhaafay macnuhu waa sidaa faslun fii ummahaati alawlaad ummahaat alawlaad waxaa la yidhaahdaa addoommada wax laga naagta addoonta aad way kuu bannaantay muxuu yihi ilaahi subxaana wa Eh, mathna wa thulaatha ama hal naag ama laba ama saddex guursada fa in qiftum anlaa tacdiluu haddaad ka baqdaan inaad garsoori weysaan fa waaxidatan mid un ku gaabsada hal iyo nabad samahay hal iyo nabad laba iyo lakdabo miya nima niman eh, nimankii laba labada guursada iyo saddex saddexda hal iyo nabad saddex maxaa la yidhi yaa yaqaan ismaaciil ya rabbi aniga ani maya weli ma gaarin hal iyo nabadaa ku jiraa hal iyo nabad laba iyo lakdabo waxbay dhihi jireen soomaalida waxbay dhihi jireen mataqaanin maaho hal bisaa qabtay qabtay mise qabtaa saddexna maxaa waaya idinka idinka sugaaya saddex isoor la-aan atika allahu akbar gabar wax lala guursado egta soor la-aan waayo runteed tan tanay ku halaynay tanna tanay ku halaynay tanna tanay ku halaynay maskiinka dhexduu kusoo dhaca nin bay ku dhacdeen ogaa wuxuu istiri tan war shalayba masoas ma imaanin meeshaasuu tegaye amau xagga degi tegi doonaa way iska baxday aroosay aadi tii kalena waxay tiri xagga amuu kusoo mari doonaa waxba mala karinin ilmaha kasoo her mishaari waana la siiyey tii kalena waxay istiri saddexaad labadaas amuu soo mari doonaa baastadii wixii la kariyayba iyadii ilmaheeda cuneen intuu yimid laa ilaa imaanisma ku malaynaynin xaafadaas inaa u socotid aan tii kaloo yimid laa ilaa imaanis kuma malaynaynin xaafadaas inaa u socotid aan tii saddexaad bu ismaaciiloo tegey maba la joogaba guriga xiranba saddexii soor la-aan catigaa sheegta soo maaha hay afarna afar maxaa la yidhi gabdhi wax lala guurguursaday ma joogaan miya afar afarta afar jahwareer waay miya maskiin waayahay cashirkeen eh, fi ummahaati alawlaad ummahaati alawlaad waa addoontaadii sida hadda aayadda qur-aankaan akrinay oo malakat imaanakum inaad asiibto wa idaa asaaba hadduu ku dhaco ama uu asiibo asayidu sayidka ammatahu addoontiisii addoontiisii ayuu asiibay addoontiisii ayuu ka ilmo dhalay uu asiibay uu u galmooday macnaha oo fa wadacad ay dhasho maa shay yatabayanu u cad u eg u caddaanaya fiihi gudihiisa shay-un shay oo min khalqi aadamiyin aadami abuurkiisoo kale ah wax wiil u eg gabar u eg wax noocaasoo kale ayay u xaruma calayhi waxaa ninkaasi sayidka ah korkiisa xaaraam ka ah baycuhaa umuladkaas inuu beeciyo ma iibin karo warahanuhaa rahangeynteeda ma rahmin karo wa hibatuhaa iyo hibaynteeda mana hibayn karo jimaaci uu jimaacay wax ka soo dhaceen shaygaasna insaan buu u eg yahay waa shakli bani aadam wax u eg maa yatabayanu fii wax u caddaanaya fiihi gudihiisa shay oo min khalqi min khalqi aadamiyin ah xaruma calayhi baycuha beeceedaa xaaraan ah warahnuhaa rahmideeda xaaraam ah wa wahibatuhaa iyo hibeynteeda wajaaza waa u banaan tahay lahu asaga adtasarufu inuu ku tasarufi karo fiihaa gudaheeda ma hibayn karo ma beexin karo ma rahmin karo laakiin waxaa u banaan bilistiqdaami adeegsasho walwai iyo jimaac wuu jimaaci karaa wa maata asayidu sayidka hadduu dhinto cataqad waxay ka xoroobaysaa min ra'si maalihi ra-su maalkiisa ti hore maxaanu dhahnay ulufkiisa oo saddex marka loo dhigo xoolihiisa qaybta wasiyada ahayd ayay gelaysaa tan laakin ra-sumaalka way ka xoroobaysaa marka laysku soo ururiyo qofka xoolihiisa naagtan bacdaba addoon ay ahayd oo mulwaladna ay noqoy waa laga bixinaa iida xor waaye kuma jirto xoolihiisa ra'simaalii qabla duyuuni daynta intaan la gudin ka hor walwasaayaa dardaarankiina aan la bixinin xarwaaya ayada wa waladuhaa waladkeeda ilma haddii ay dhashay min hayrihi asaga keyrkii ay usoo dhashay nin kale wax ka soo dhalay bimanzilatihaa booskeeda ayay ku jiraan oo xor waayo ayagana waman asaaba qofkii asiiba macnaha jimaaco waaye amata hayrihi hayrkiisa addoon ay leeda uu leeyahay ayuu wuxuu ku asiibay binikaaxin nikaax gabadha xorta ah iyo gabadha addoonta ah waxaa mar kasta wanaagsan gabadha xorta in la guursado qur-aanku muxuu tilmaamay waman lam yastatic minkum dawlan an yankixa almuxsanaati almu'minaat famima malakat aymaanakum min fatayaatikum almu'minaat wallahu aclam biiimaanikum bacdukum min bacd fankixuuhunna biidni ahlihinna fankixuuhunna biidni ahlihinna ninkan amadiisii addoontiisii ayaa nikaax ku guursatay qur-aankuna wuxuu tilmaamay laba arin marka ay timaado in qofku ay u bannaan tahay ay fiican tahay inuu addoonta guursado waa hadduu zina ka cabsado dalika liman khashiya alcanad samayn ahayd waa qofka zinada ka cabsada tacbaan waayo ninkan shahwadii way ku badan tahay madaxuu dhulka ku riixa wax waxaan ka fududay ayuu rabaa lacagna ma haysto zeelyeela lacagna ma haysto gabdhaha addoonta ah wuu guursan karaa biidni ahlihina muxsin waa runtiisa soona u fiican laakiin koodaa soonka wax ka tarayninba wiil dhalinyaro baa dhexaas ii yimid wuxuu shiikhu waa soomay waa soomay waa soomay wixii way ugu badanayaan leeba maxaa sameeyaa hal habeenuu ku fiicnaa laba naag in lagu daro soo ma ismaaciil soomay buu yiri waa soomay waa soomay waxna ma iga jebinoo yiri maa wax ka jebinaya marka wax ka jebinaya wax ka jebinaya inuu guursado hadda addoommo ma jiraan saxiix laakiin dhalinyarada hadda waxay nagu dhibeen weyn oo ilma dhalaynin <laughs> oo suuqley ah isoraadi ku leeda islaamaha suuqa baxadlaha wax ku gada iyo oo suuqa dahabka jooga iyo xataa kirama bixin karo gabdhahan iska hoos waxayna islaamaha iska waxa ah markaasaa waxaad arkaysaa anug yariis ah oo qaba naag weyn weyn buu qabaa marka markuu ilaahay tilmaamayey dalika liman khashiya alcanad iyo waman lam yastadic minkum dawlan hodontinima ma awoodo shiid waayo wiilkaan gacantiisaa dhulka taala waxuu haysta ma laha saasa xaalku yahay markaasuu leeyahay waman asaaba qofkii asiiba amata gayrihi qof asaga aan ahayn addoontiisa binikaaxin ku asiiba oo fa waladhu ay u dhasha minhaa xaggeeda fawaladahu dhe ama ilmihiisa minhaa ayadu ay u dhasho mamluukun lisayidiha waa mamluuk waa kuwo la hantay yaa iska leh naagta sayidkeeda iska leh ma laha ninkii dhalay wuu iska noogay maahan as marka hore fududaysa u iska rabay wixin waa ka fududaadeen waxayna way ka khafiifeen ilmamaba rabinba marka hore sooma ilmahaas marka waxaa la siinayaa naagtaas uu guursaday addoonta ninkii iska lahaa ee sayidkeedii ahaa wa in asaabaha haddii uu ku asiibo uu u galmooday bishubhatin si shubho ugu galmooday ismoogsiis ma moodaynin xaaskiian u malaynaya buu ku yiri iyo wixii lamid ah fa waladuhu canugiisa minhaa xor xor buu noqonayaa marka wa calayhi korkiisa waxaa ah waa ninkii wax u galmooday qiimatuhu canuga qiimihiisa ayuu lisayidi sayidka siinayaa canugana xoru noqonayaa waa haddii shubha loogu galmoodo wa in malaka hadduu hanto alamata addoontii uu milkiyo almutallaqata ee uu furay bacda daalika markaa kadib lam tasir ma ahaanayso umma waladin umma walad ma noqonayso bilwai jimaacii fi nikaaxi uu ugu galmooday kuma noqonayso marka hore wuu nikaaxsaday markuu nikaaxsadu u galmooday wuu furay kadib wuu soo iibsaday ama sahmi buu ku helay jimaacaas uu horey u jimaacay ku noqon mayso umawalad macnaha saasaa laga wadaa wa in malaka hadduu hanto al'amata addoontiibaa mar labaad gacantiisa soo gashay oo addoon bay u noqotay almutallaqata ee uu furay bacda daalika la طalaaqay bacda daalika markaa kadib markuu furay kadib yuu milkiyey lam tasir ma noqonayso uma waladin uma walad ma noqonayso bilwai galmooshihii fi nikaaxi uu ugu galmooday ma ku noqonayso wasaarad waxay noqonaysaa uma waladin uma walad bilwai galmo oo bishubhati shubha ku timid calaa axadi calaa axadi alqowleyn laba qol baa jirta laakiin labada qowl mid ka mid ah ayay ku noqonaysaa umu walad bilwadi oo bishubha binikaax ma aha haddii horey uu u nikaaxsaday ee uu u galmooday haddana uu furay kadibna ay mataqaanaa ama uu soo iibsaday oo mar labaad sida addoon ay kusoo noqotay gacantiisa kusoo soo gasho umwalad ma aha laakiin umwalad waxay ku noqonaysaa shubhadii loogu galmooday san hadda soo tilmaanay laakiin laba qol baa ku jirto waa calaa axadi alqowlayni labada qowl mid ka mid ah haddii la fiiriyo wallahu subxaanahu watacaala aclam meeshaasaa kitaabkii noogu dhammaaday ilaahna waxaan ka rajaynaynaa towfiiqda iyo kheyrka inuu ilaahayna waafajiyo kitaabka shujaacana kitaab axkaam ahoo qayim ah buu markaa ahaa waxyaabo fara badanna waanu ka faa'iidnay saa darteed qofka aada yaata ugu dadaalo inuu haddana sii gudbiyo ummadda uu sii gaarsiiyo waayo cilmi wuxuu ku bataa kuna faafaa kuna barakoobaa marka lasii bixiyo laakiin markaad la jiifatood la caajisto meeshii la rabayna gaari maayo waxyaabo fara badan oo tan inay kusoo gaarto ayaa suuragal ah kitaabka meeshaasuu noogu egyahay meeshaasaaka aan ku dhammaynay ilaa xaqa waxaan ka baryanaa waxaan qaladnay oo aan qaloocinay oo sidii loogu talagalay aanan u sheegin naf i shaydaan bay ka ahaatay waa nafteena iyo shaydaan ilaahay beri buu ka yahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryana inuu naga saamaxo waxaan asiibnay oo saan xaqa ah oo fiican aan u sheegnayna ma aha cilmigeena iyo caqligeena iyo garaadkeena laakiin tawfiiq ilaahay waaye ilaahana waafajiyey subxaana wa tacaala waxaan na ka baryaynaa inuu abaalgudkooda na siiyo ilahi subxaana wa tacaala kheyrkii wanaag hana waafajiyo bisha barakaysan ee ramadaanna sami kheyr alla nagu gaarsiiyo dadka ka faa'idaystana allah hanaga dhigo in allaala inta naarta laga xorayn doonana ilaahi hanagu daro wabilahi tawfiiq wallahu aclam